jamculmu'anafi kii la dhadigayey jamciisa jamaca assaalimu nabad galay fa huwa jamcu jamculmu'anafi saalim maa lafdi weeye dalla tusay calaa agtara wax ka badan min ithnatayni laba min ithnatayni laba oo mucanaf ah laba dhadiga wax ka badan lafdi tusay weeye laba oo dumar ah ama dhadig ah wax ka badan mid tusay weeye biziyaadati alifin alif ziyaadaa sababteedna ku tusay iyo wataain ta biziyaadati alifin wataain ta iyo alif ziyaadaa sababkeedna ku tusay aliftaas iyo taadaasoo fii aakhirihi aakhirkiisa ku sugan waa kaasaa tacriifkii jamculmu'anafi saalib xadkiisi ama tacriifkiisi waa kaasaa waxaa la yidhaahdaa maa dalla calaa akara min itnatayni biziyaadati alifin wa taa'in fii aakhirihi sidaasaa lagu xadeeyaa diluna jamculmu'anafi saalib xadkiisa sheeg wacalaaba maa dalla calaa akara min itnatayni biziyaadati alifin wa taa'in fii aakiri waa lafdi carabi ah oo marka lagu dhawaaqo tusaya oo laba wax ka badan oo dhadig ah laba wax ka badan saddex shan konton boqol kun toban kun wax ka badan labo u tusaa oo ah haddana marka jamcuna sali maxaa leedaha waa lafdi carabi ah lafdi carabi ah oo marka lagu dhawaaqo muxuu tusaa labo wax ka badan maaha labo ha labo wax ka badan uu tusaa oo haddana aan mudakar ahayn mu'anaf ah ayuu tusaa muxuuna ku tusaa siyaado oo ah alif iyo ta aaqilka laga geliyo si kale hadduu ku tuso maaha jacmal sal waa inuu siya ku tuso sababta uu ku tusaa jamca waxay tahay aaqilkaa waxaa laga geliyey ta iyo alif hadda fiiri faatimatu maxay tusee lafdigaas marka lagu dhawaaqo mufraday tuse hal qof oo dumara soo maa waxaad aaqilka ka gelidaa alif iyo ta faatimaatu maxay tuse dumar badan oo mucanafa dumar badan oo oo waxa weeyaan ay tusee oo faatimooyin la yidhah magacooda markaas maxaa keenay inay jamac tusto lafdigaan waxaa keenay alifta iyo ta'da fiiri alifta iyo ta'daa keentay hindun lafdigaas marka lagu dhawaaqo hal mufrad oo magaceeda la yidhaha hinda hal gabaroo magaceeda hinda la yidhaha haddaan ku darno alif iyo ta oon idhaahdo hindaatu lafdigii muxuu isku bedelaa jamac wuxuu tusaa dumar badan oo magacooda la yidhaahdo hindooyin waa laakiin waa inaad ogaataa magaca ah jamculmu'anafi saalim waa jariyun cala waxaa la yidhi marka wax la xadaynayo oo kelimad xad loo samayna ama lafdi waxaa la rabaa an yakuuna alxaddu jaamican maanican xadka waxaa shardiya an yakuuna jaamican maanican maxaa loola jeedaa jaamican maanican an yakuuna jaamican liafraadilmaxduudi shayga la xadayna afraaddiisii oo dhan waa inay soo gasho maanican min dukhuuli gayrihi fiihi waa inuu diidaa wax aan kii laday ahayn kii laxadaynayey waxaan ahayn inay soo galaanna waa inuu diidaa xadku haddii kale xad taama ma xadku markaasuu taam noqon kara xadka maxaa shardiga marka uu xadku taam noqona an yakuuna jaamican maanican maxaa loola jeedaa jaamican maanican an yakuuna jaamican liafraadi اlmaxduudi kii laxadaynayay afraaddiisao dhan waa inay soo galaan oon hal mid ka maqnaan maanican min dukuuli hayrihi fiihi kii la xadaynayay kayrkiis inuu soo galana waa inuu diido xad dii kale xadkii taama waxaa la yidhi marka xadkan jaamic maanica maaha waa idinkugu yaallaa waxa weeyaan xulal dahabiyu waa idin dhigaa warkaan idin sheegay waa idin dhigayaa kolleyba waxa weyaan xadka inuu jaamic maanica ma ahan waa idin dhigaya xulal dahabiis soo idin dhigma waa idin dhigaa soo ma jeedid sidaasaa la rabaa marka hadda fiiri xadkan oo in la yidhaahdo jamculmu'anafi saale magacan waa iska jaryun cala alhaalibi sida badana layskaga socday maahane jamculmu'anaf aa la yidhi soo maaha jamculmu'anaf aa la yidhi fiiri mudakar ama soo gela marka maanic maaha hadda fiiri mu'anafka lafdiga oo isimka daahirka marka la ta'niifinaa mar xagga macnuu muanafkay hadda fiiri hindun hindaatu hindu waa muanaf laakiin halkay muanaf ka tahay xagga macnaha waxay tusaydaa daata muanafka marna wuxuu muanaf ka yahay xagga lafdiga tacaa la geliya hadda dalxatu iyo xamzatu muanafnibaa ku jirta halkay uga jirtaa dhawaaqa lafdiga xagga lafdiga xagga macnaha waa mudaka marka dalxatu maxaa leenaha dalxaatu xamsatu xamzaatu jamca musalim ku keenay soo ma jeeda faadimatuna lafdan waa macnan waa mucanaf xagga lafdigana tacaa ku jirta xagga macnahana mucanafee tuse waa ta'niiun bilafdi walmacna waa ta'niiun bihima faaimatu faaimaatu aan leena marka intaas mucanafki waa yihi mid xaggii macnihii mucanaf ka yahy sida hindu midna xaggii lafdigiiu ka yahay sida dalx midna lafdan waa macnan mucanaf yahay sida faadimo laakiin waxaa la helay lafdan waa macnan midaan mucanaf ahayn oo lagu keenaya haddana sidaan maxaa ka mid a isdablum daashka faraska lagu xidho weeye daash fardeedaa laidhaha meesha irtaa fardaha lagu xidho daash fardeed isdablum isdablum isdablaatun isdablum isdablaatun fiiri waa inin dhigayaa waxa weyan xolow dahabiyaan rajaynaya iiri xamaamun xamaam waa mudakr lafdiga iyo macnaha midna muanafka ma aha xamaamun xamaamu waa asalkeeda waxaa la dhihi jiray meel lagu qubaysto biy biy kul biyaha kulula leedaha xamiis biyaha kulula xamiim leedahay marka biyaha xoogaa qandacaha lagu diyaariyaa lagula qubaysan jiro hadda laakiin suuriyaa lasaa isticmaala magaceeda xamaam aa la leeyahy xamaam marka lafdigan waa mudakr lafdigana muanafka maaha macnahana kama ah jamc waxaana lagu keenaa waxa weya aakirka in laga geliy alif yartaa xamaamaatun alaley jamci xamaamaatun marka isdablun isdablaatun daash fardaha lagu xidho iyo daash kaloo fardaha lagu xidho iyo daash kaloo fardaha lagu xidho jamac isku dar isdablaatun xamaamun xamaamun xamaamun dhowr xamaam isku dar xamaamaad kuwa marka mu'anaf maha mu'anaf maha waa mudaka waxaana la rabay xadka inuu diido shaygii la xadaynaayo waxaan ahayn inay soo galaan hadda waxaa soo galay mudakara soo gala tan kale waxaa la yidhi saalim jamculmuanad saalim saalim waxaa loola jeedaa shaqalka mufradka iyadoon la bedelin iyo xuruuftiisa wa in aakirka siyaado looga dara saasaa loola jeedaa saalim saalim waxaa la yidhaahdaa ayadoon mufradkii shaqalkiisi iyo xuruuftiisi waxba laga bedelin wa in aakirka alif iyo ta looga dara hadda fiiri hindun markaan jamcinayno maxaan leenahay hindaatu waxba ka beddeli mayno hindun hindaatun kaliya alif iyo ta aan ku danayna shaqalkii mufradkii iyo xuruuftiisa waxba ka bedeli mayn kaasaa la yidhaha jamculmuanas saalimakan laakiin sidaas ma wada ahan waxaa la arkaa isagoo mukasara mukasara waxaa la yidhaha haddii shaqalkii ama xuruuftii la bedelo fiiri sajdatun hal sujuuda ragcatun rukuuc markaan jamcayn maxaa leenaha saja sajadaatun sajdatun awal jimtu markaan jamcayna maxaan leenahay sajadaatun rakacaatun fiiri waa xarakayna marka kaasoo kale jamculmu'anaf ma saalim maaha saalim saalim maxay maanaa nabadgeli mufradkiisa waa mukasar waa jajabine shaqalkii wax ka bedel sajadaatun rakacaatun awal maxay ahayd rakcatun sajdatun fiiri marka fiiri mu'anaf isagoo ahaynaa la ah saalim isagoon ahaynna waa la maxaana lagu magacaabay jamcul mu'anafi saalim marka mu'anafnimadiina waxaa la arkay isagoo mudaker ku jiro saalimaa la yidhi maxaa la arkay isagoo mukasara sidaas daraaddeed waxaa ka fiicana la yidhi sida uu ku xadeeyo uu ku xadeeyo ibnu hishaamku qadriga iyo kayrkiisba ah, sida uu ku xadeeyo saasaa ka fiican amase ina maali uu ku xadeeyey wama bita waalifi qad jumica yubsaru fi ljari wa fi nasbi maca ina maali alfiyadeedaan ugu tegayna insha allah soo ma jeedin waxaa ka fiicana la in lagu jamciyo waxaa rabaa in lagu xadeeyo maa jumica bialifin wa taa'in masiidatay saasaa ka fiican maa jumica jamcu musalixa loola jeedaa meesha jac muanas kaliya maaha shardi saalimna shardi maaha maxaa la yidhahda maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn saasaa ka fiican isim kastoo lagu jamciyo alif iyo ta ziyaada ama mucanas ha noqdo ama mudakar ha noqdo ama saalim ha noqdo ama mukasar ha noqdo kala qaad ma leh maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn saasaa ka fiican wayna kugu taallaa xashiyada hmm, xashiyada wayna kugu taalla xulalka maa jumica bialifin wataymin sida ina maali ku xadeeyo oo uu ku xadeeyo ibnu hishaam sidaas ayaa ka macaan aad wax u sharaxaaba ibnu hishaamku waxa weeyaan waa ka leexday warkii ay dhihi jireen jamculmu'ana saalim igama adan maqlinu ku leey anugu mana dhihin sababtoo ah warkaas war nabad galay maha waa war lagu haysto marka sidaasaa ka fiican in la yidhahdo jamcuna saalim waxaa ka fiican in la yidhahdo maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn saasaa ka fiican miaaladiisa markaa naxwu zaynabaatun zaynabun uu ahaa mufradku waxaa lagu daraa alif iyo ta jamacay tuse marka zaynabaatu faatimatu alif iyo ta ku dar faatimaatu hadda faatimaatu maxaan ku darna alif iyo ta faatimatu faatimaatu wax ishkaala miyaa ku jira yaa ishkaal uga jira ya wax ishkaala yay uga jirtaa bal fiiriy haye haatadu siyaado maahana qaar aad dhici karta inaad tirahdo mu'minatun mu'minaatu faadimatu faadimaatu muslimatun muslimaatu waxaa lagu leeyahay alifta iyo tada labada waa ziyaado he awa aliftii mufradka igu jir awa tadii mufradka ku jir waxaa lagu leeyahay qaacide iska qaadaba weligaa qaacida meeshan ku dheg qaacidadaas waxay tahay marka la jamcinayo marka la jamcinayo isimka mufradka ahoo la rabo in lagu keeno maa jumica bialifin wataa'in masiidatayni marka la rabo in lagu keeno mufradkaa laga xadfaa tada taadii mufradka ku jirtay waa la xadfaa waa la xadfaa sida badanna ta'daas waa marbuuda sida o ay u qoran marbuudo wey ee majruuro maahano mid dheer maaha labada to'ood midna waxaa la idhaha majruura midna waxa la idhaha marbuuda marka ta'dii muslimatun mu'minatun ku jirto marbuudada aheed oo sidaas u qoreed waa la xadfaa taas waa la tagtay marka middan waa mid siyaadaa majruuradaho dheer muslimaatu mu'minaatu qaanitaatu taa'ibaatu caabidaatu middaa ku jirta maaha tii mufradka ku jirta tii waa la xadfay marka qaacidaad ka dhigana waxay leedahay waa la xadfaa sideedaba qaacido waxaa ah mar kasta oo la jamcinayo mufradka oo mu'anafkaa tacdii ku jirtay waa laga xadfaa waxaa la yidhaha dee marbuudada ahayd haddii la xadfay bintun banaad ukhtun akhawaat eetan waxay taale eed awal awalaba majruure aheed ukhtun akhawaat bintun waaba ta dheer sooma jeedin waana jamu nasaaib lagu leeyay waa ma jumc baarif waa taada siteen waxaad leedahay ayada laftirkooda tada ku jirta u fiirsada uktun tada ku jirta asluhaa ukhawatun ukhawatun asalka wooga kelmaddan ka xadfan ta'duna waa ziyaado tad asal markaasaa wowdii la xadfay wowdiyaa la xadfay markii la xadfay ayaa ta'dan majhuura loo bedelay bintun bunawa bunawatun ta' gaaban aheed wowa meesha ka xadfan ah, wowa ka xadfan marka bunawa ay aheed ta'duna gaabne markii wowda la xadfaa ta'dan la jiido marka waxaa leedahay ta'da ukhtun iyo bintun ku jirtaa waa siyaado kelmadduna saddex araf waa tay wowa meesha ka xadfan marka marka la jamcinayo banaad la leeyahay ta'dii mufradka waa la xadfa awalba siyaada ahe hmm, siyaada ahe awalba siyaada ahe marka waxaa leedahay naxwu zaynabaad wa faadimaad wa xamaamaad meelaha oo xamaamun uu meel lagu qubaysto biyo qandaca lagula qubaysto ahaa taquulu waxaa leedahay jaaa azaynabaad zaynabooyinkii ay yimaadeen azaynabaad ah jaa zaynabaad waxaa ka fiicneed jaacat zaynabaad masaladaas dee kutubta waaweyn oo lagu tegi doonaa insha allahu jamca marka laga dhigo muanafka ficilka ta in lagu daraa ma waajiba ah, mise maaha masale la yihah maaha misle maanta noo taalo jaa ficilmaadi mabnin cala fatxi laa maxalla min alcraab azaynabaatu facil jaa marfuuc wacalaamatu rafci dhamatun daahiratu fi aqiib wasaafara way safreen alfaatimaatu fiiri fazaynabaatu iyo wlfaadimaatu marfuucaana labadaba waa la goda calaamatu rafcima godkooda calaamada lagu garanaa adamatu daahiru adamatu daahiratu waa damada ka muuqata sideedaba fiiri qaaciduu ku siina marka mufradkii iyo jamcu tagsiirkii waxaan soo ogaanay mar ixraabka waa ka muuqana mar tacaduraa loogu qadaraa mar waxaa loogu qadari karaa cilo kale halkan qaacido qaado jamculmu'anaf fi saalim jamca la yidhaahdo ama si sida cibaarada ka ansaxsan ay tahay maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayni weligood icraabka hal mara lagu qadaraa wa maxe waa haddii yaa muanasa loo loo waa wey waxaa raba yaa mutakalim oo ah limunaasaba lagu qadaraa markaas laakiin tacadub looguma qadaro maxaa yeele jamcan mar walba maxaa u dambeeya ta u dambeeya ha alif uma dambay karto ya uma dambay karto ilaa taaba u dambayda isaga saasaaba lagu yaqaan ah. ta'daasa u dambayda marka marnaba isaga tacadur looguma qadaro fiqalna looguma qadaro haddiiba icraab lagu qadara hal maray imaan kartaa waa maxay waa haddii loo idaafeeyo yaa mutakalim bes taas qaacidadaasuu ku siinaa fiiri wuxuu ku yidhi qaacido qaado walaa takuunu ma noqoto addamatu damada muqadaratan mid lagu qadaraa fii jamci muanai saalim jamaca leeda jamcunu saalim amase maa jumicat bialifin watain masiidatayni jamacaas weligiis damadiisu ma noqoto mid muqadara oo loogu qadaraa litacaduri ama liiqari maba noqotaba ilaa goormaa lagu qadaraa ilaa cinda idaafati jamaca marka loo tiiriyo maahane liyaa ilmutakalim mid hadlaya yadiis markaasna limunaasaba lagu qadara soo ma jeedin naxw haadihi tanu shajaraatii waa geedahaygii waxaad tidhi shajaratun waa mufradkii shajaratun ku keen maa jumica bialifin wataa in masiidatayn alifta shajaraatun baqaratun ku keen baqaraatun isku idaafee marka haadihi shajaraatii haadihi baqaraatii khalaas icraab marka haadihi haa xarfu tanbiih haadan waa mid oo waxa weeyaan qofka lala hadlayaa lagu baraarujiyaa qofka ayaa lagu baraarujiyaa haa xarfu tambiih leh mabniin calaa sukun laa maxala min alcraab dihi aa soo hartay dihi intaasa isima waa mubham waa mabni mubtadana wey haadihidaas waa isim mubhame mubhamadda waxaan ogaana waa mabni soo maaha dihi waxaad tidhahdaa ismu ishaaratin mubtadaun mabniyun cala alkasri fii maxali rafcin dihi haddaa rabtana sida xulalku u icraaba si kalu icraaba asagu ee waad u icraabi kartaa lakiin annagaa sidii culummadee noogu ixraab jireen iska maray dihi ismu ishaaratin mubtadaun aan leeda dihi ismu ishaaratin mubtadaun mabniyun cala alkasri fii maxalli rafci ila waa mubtadi horena waa naga u soo nidhi asmaada mafniga wixii saarana lagu bineeya maxalkana waa laga siiya icraab marka waa mubtad mubtado soo lama rafci jirin hadde lafdiga lagama sii karo waa ism mبnihi maalka ka sii dihi ismu ishaaraةi mbtadw mabniyu calى اkasri fii maxali rafci shajaraati khabaru mbtadaي marfuuc bاlmbtadaي وacalaamaةu rafci damaة muqadaraة calىa maa qabla yaa mutakalimi manaca min ظuhuurihaa اshtagal maal bxrakati اmunasaba shajaraati mudaaf wayaa mutakalimi damiiru mutaصilu mabniyu calى sukuni fii maxali jarin wa baqaraati alwaawu xarfu cadfin baqaraati macduufun calaa shajaraati wاlmacduufu calى اmarfuuci marfuuc ilaa taanka hore marfuuceedo waxay ayd qabar wاlmacduufu calى اmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calىa maa qabla yaa lmutakalimi manaca min duhuuriha ishtiqaal maxali bxarakati اmunasaba baqaraati mudaaf wayaa mutakalimi mudaaf ilayh amase wayaa mutakalimi damiiru muttasilu mabniin calى sukuuni في maxali jarin mudaaf marka mar kaloo lagu qadara ma jirto jamcan icraab mar kasta waa ka muuqata كانت in kaanat ilalifu meeshan qaacida ku siina fiiri maxaan nidhi xadka ugu saxsan maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayni waxaa la rabaa aliftu inay ziyaado tahay oysan asal ahayn asalna soo gadoomin maxaa wixii asal waxaa la rabaa ta'du inay siyaado tahay haddaan aliftu siyaado ahayn ama ta'du aysan siyaado ahayn lama yidhah jamcahu saali lamana yidhah maa jumca bialif wata masiidatayn ee jamcu tagsiira la labaduba inay siyaado yihiina la rabaa haddaba fiiri marka wuxuu ku yidhi fain kaanat alalifu aliftu hadday noqoto hayra zaa'idatin midaan siyaado ahayn oo maxay noqonee bian kaanat waaba inay noqoto mawjuudatan mid laga helayo filmufradi mufradka naxwu alqaadi hal qaadi waalqudaati qaadiyaal badan wadaaci hal daaci oo dadka wanaagga ugu yeedha waducaati daaciyaal badan lam yakun ma noqonayo lafdigaas oo qudaad iyo ducaad jamca mu'anafin saalima ma noqonayo jamcanu saalim jamca mu'anafin saalima ma noqonayo jamcanu saalim bal iskabadaayo huwa lafdigaasu oo ah qudaad iyo ducaad xiina idin xaaladaas xiina id kaanat اlأlifu gayra zaa'idatin mar hadday aliftu noqoto midaan ziyaado ahayn xiina idin xiina id kaanat xiina idin tanwiinta ku jirta ma soo marna tanwiintaas a ah, waa la tanwiin اciwad soo maanaan dhihin markeedaan arki doonaa waxay ciwadka ka tahay marka hadda wixii ciwadka ka aheyd wey waxaan soo qadaraya bal iskaba deeye huwa lafdigaas xiina idin xiina id kaanat اlأlifu gayra zaa'idatin markay noqoto aliftu mid aan ziyaado ahayn markaas jamcu tagsiirin waa jamcu tagsiir ma aha jamcu muanasaalin ma aha ma jumca bialifin watain masiidatayni waa jamcu tagsiir siday kun tahay marka qudaad waxaa la yidhi qudaad asluhu qudayatun fucalatun saas weeye jamcan markii koowaadoo la jamcinayo waxaa lagu keenay qudayatun ilaa alqaadi soo ya-u kuma jirin ya-diyaa ku jirta meesha qudayatun qudayatun saas weeye asalku qaacidaa jirta marka qaacido carabiga o lagu wadaa jirta waxaa la yidhaahdaa idaa taxaraka xarfu cilatin xarfu cillo haddii xaraka saaranto xarfu cillana waa wowda iyo ya-da alif ila xaraka maba saaranto asagu weligiis lamaba saaro idaa taxaraka xarfu cilatin xarfu cilo hadday xaraka saaranto wanfatax maa qablahu xarafka ka horeeyana fatx ay saaran tahay qulibat alcilatu alif xarfu cillaha alifaa loo bedela hadda fiiri qudayatun ya maxaa saaran xaraka saaran fatxada iyo damada iyo kasrada saddexdaasa xaraka leedaha saddexdooda xarakaa leedaha isku mid hadda fatxaa saaran qudaya ya-dii saaran soo maaha xarafka ka horreeyana waa fadxisayid khalaas alif u bedel marka maxay noqotay marka qudaatun waa kaasar marka aliftaanu halkay ka timid ya-dii ka timid siyaado maba ahan marka siyaado ma ahan ah, alqaadi ya-du soo kuma jirin marka ya-daanu waa asal ah, mar hadday marka aliftaanu waa asalan leen hadda qudaad ku jirtaa maxaana rabnay jamcan alifta iyo ta'da labaduba inay siyaada yihiin markaad aragto qudaad iyo hudaad iyo ducaad ha isku dhihin waa jamc musali mamaha dhihin ma jumcad alif wataa masjidkeeda maxaa dhehe waa jamcu taksiir waa jamcu taksiir aad leedahay ma ahan jamc musali wuu ku yidhi wakadaalika sidoo kale waxaa ahaaday walxukmu xukunku kadaalika sidaas oo kale weeye low kaanat itaa'u taadu hadday noqoto laysat midaan ahayn zaa'idatan ta'dana inay ziyaado taal raba haddaan ta'du ziyaado ahayn oo ay asalkii ku jirtay lama yidhaha jamcu musaalib ee waxaa la yidhaha jamcu tagsiir lama yidhaha jamcu musaalib siday siyaado ku noqon weynee ta'du bian kaanad waa inay ta'du noqoto mawjuudatan mid laga helaa fi lmufradi mufradkii naxwu mayt maytun maytun hal qofoo mayd taasoo kuma jirto iyadoo dheer amwaatun amwaatun alif iyo ta dambaydo tadu waa ti ku jirto mar hadday asalkii tahay dhihi mayno jamcu nusalim maxaan leenahay jamcu taksiir hadda wa baytun guri wa baytun guri baytun baytun wa abyaatun guryo badan baytun tadu awalay ku jirto markaan jamcinoo nidhi abyaat alifka iyo ta'da u dambeeya ta'du waa asal tii mufradka ku jirtay wey mar hadday ti mufradka ku jirtay tahay ma ahan jamcu musaalim ee waa jamcu tagsiir waa jamcu tagsiir wa sawtu dhawaaq sawtun aswaatun sawdad badan dhawaaqyaal badan aswaatun taada ku jirta waa tii mufradka ku jirta ziyaad maaha haddaysan ziyaad ahayn marka jamcu tagsiirka ku dar ma jumica baarifin wataa masiidatayn markaasu wuxuu yidhi fiiri kaanadan kaanadan waxay u tahay waxay u tahay jawaab fain kaanat اlأlif fiiri fain kaan intaa shardiyadaa jawaabkeedii wey fain kaanat اlأlifu aliftu hadday noqoto hayra zaa'idatin midaan siyaado ahayn bian kaanad waaba inay ahaato mawjuudatan mid laga helayo fi lmufradi wadaalika mihaalkii naxwu alqaadiyi wاlqudaad oo kale weeye wاdaaciyi wاducaad lam yakun ma noqonayo maayo kaas waa haysana lam yakun ma noqonayo huwa lafdigu jamca munasaalim jamca mu'anasin saaliman ma noqona bal iska badaayo huwa lafdigu xiina idin xaaladaas jamcu tagsiiri weeye wa kadalika waa tanaa lowdaas jawaabkeedii w kaanadaana waa lowda jawaabkeedii wa kadalika walxukmu xukunku kadaalika waa sidaasoo kale low kaanati taau taadu hadday noqoto laysad midaan ahayn zaa'idatan mid siyaadaa bian kaanad waaba inay noqoto mawjuudatan mid laga helayo filmufradi mufradka naxwu maytin wa amwaad wa baytin wa abyaad wa sawtin wa aswaad kaana kaanadaas marka lowdaas jawaabkeedi wey kaana lafdigaas wuxuu ka mid noqona min jamci taksiir walam yakun ka mid noqoma min jamci اlmu'anasi saalim waama alficlo afar afar meelood ay calaamad ugu noqotaa damadu rafcada mufrad jamcu taksiir jamculmaanu saalim ficl mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shayun ficilkii mudaaric halka noo sharxa wa ama alficlu ficilka ficilka almudaaricu mudaarica ah fa naxwu yadribu waa garaaca oo kale weeye wa yaktubu waa qoraa oo kale weeye fa kullu mid kasta oo min haadayni اlficlayn labadaas ficil ka mida marfuucun waa la gori wa calaamatu rafci godkiisa calaamadda lagu garanaa addamatu daahira waa damada ka muuqata yadribu yaktubu damadaasaa lagu garanaa inuu rafcisan yahy calaamadaasaa lagu garana marka ficilka marka lagu leeyaha damaa lagu rafciyaa damadu waxay noqon kartaa mid ka muuqanaysa waxay noqon kartaa mid lagu qadara tiyu ku sheega wakadaalika waxaa la mida yadribu iyo yaktubu yadcuu wa u yeeraa wayarjuu waa rajayna waa la mid oo ayagana damaa lagu rafcinaa laakiin damadoodu waa muqadara fa kullun mid kasta oo minhumaa yadcu iyo yarju ka mid ah marfuucu waa la goday maxaa lagu garana inuu godan yahay wa calaamatu rafi godkiisa calaamada lagu garanaa damatu waa damo muqadaratan lagu qadara cala alwaawi cilla waxay tahay munica waxaa diiday min duhuuriha muuqashadeeda afiqalu culays wa sidaas oo kale yaqdii ahada iyo wa yurdi yaqdii waa kala xugmina wa yurdii waa raalligarayna maahan yarda waa raalli noqona maaha yardaa asagaa raali noqona yurdi mar haddii ya-da la godoy waa baab kale hamsa inta lagu daraa arda laga keena marka waxa wey qofuu raalli garayna ah, ama cid kaluu raalli garayna daduu raalli ka dhiga ah, marka waxaad tidhahdaa wa yurdii waa raalli garayna daduu raalligelina soo ma jeedin kuwan marka ayagana waa la mid yaa u dabeyda ficilkan mudaarec fa kulun mid kasta oo minhumaa labadan ficil ka mid a marfuucun waa la goday wa calaamatu rafcihi la godidiisa calaamadeeda damatu waa dama muqadaratun lagu qadara cala alyaa-i manaca waxaa diiday min duhuurihaa duhuurahaa inay ka muuqato afiqalu culays wakadaalika yardaa asaga raalli noqona fa kulun mid kasta oo minhumaa yaqdi iyo yurdi ka mid ah marfuucu waa la goday wa calaamatu rafci la godidiisa calaamadiisa damatun waa damo muqadaratu lagu qadaraa calalyaai ya-da manaca waxaa diiday min duhuurihaa duhuurahaa inay muuqato damadaasu aiqalu culaysaa diiday culaysaa diiday wakadaalika sidoo kale waxaa noqday yardaa asagaa raalli noqona waa tana asagaa raalli noqona iyadyo laazima wayaqwaa xoog uu yeelana labadana dama lagu rafcina laakiin waa lagu qadara ciladuna waa tacadur fakulun mid kastoo minhumaa yardaa wayaqwaa labadaas mid kastoo ka mid ah marfuucu waa la goday wa calaamatu rafcihi la godidiisa calaamadeeda damatun damatun damo weeye damatun a meeshaas laga rabaa damatun damo wey damadoo muqadaratun lagu qadaro cala alalifi manaca waxaa diday min duhuurihaa duhuurahaa muuqashadeedii waxaa diday mintuna ziyaadataa lagu tusaa markaan ku leeyahay duhuurahaa waa mafcuulu bihi waa nasbisan yahay duhuurahaa mintaana zaa'idaa manaca waxaa diday min duhuurihaa duhuurahaa inay muuqato damadaas inay muuqato waxaa diiday atacaduru tacaduraa diiday wa qowluna hadda wuxuu noo sharxaa waxaa la yidhi ficilka dambe lagu rafcinaa shardi waxaa inaan waxba la xiriirsan maxaan nidhi shayga la diidaa waa meeqa shay shan shay waay haddii laba loo qaybiyana waa labo mimaa yanqulu icraabahu wax icraabka rara oo xarako ka rara oo xaraf u rara iyo oo yujibu binaacahu wax in la bineeyo waajibka dhiga marka icraabka yaa rara saddex alifulinayn markay la xiriirsato waaw ljamaaca markay la xiriirsato yaa muanaf mukhadaba yaana in mablin laga dhigo waajib ka dhiga nuunu tawkiid nuunu niswa intii kuu sharaxay dhegaysoade wa qowlunaa hadalkeenna aan leenahay alladii ficilkiiya dama lagu rafciyaa lam yatasil bihi uusan la xidhiirsan alifulihnayni labo alif tusaan oo waawu jamaacatin jamaacada wowdeedii oo yaau mukhaadabatin ama gabar lala hadlaa ya-deedii saddexdaas waa inaysan la xidhiirsan yukhriju qowlkaas wuxuu bixinaa maa ficilkii itasala uu la xiriirsada bihi ficilka waaxidun mid oo min haadihi ashyaa shayaalkan ka mida aala saddexdan markaan leenaha ficilka yaysan la xidhiidhsan waxaa meesha ka baxay oo aan dama lagu rafcayn ficilkii saddexdaas mid ka miduu la xidhiirsado alifulusnay waawaljamaaca yaa muanas haddaba qowlkaasaa meesha ka saara saddexdaas famaa ficilkii itasala uu la xidhiirsado bihi ficilka alifulusnayn naxwu yaktubaani labadiyaa wayansuraani waa u gargaarayaan iyo wamaa ficilkii itasalow la xahiirsamay bihi ficilka waaawuljamaacati naxwu yaktubuuna raggi badnaaya qoraa wayansuruuna raggii badnaaya u gargaara iyo wamaa ficilkii itasala uu la xahiirsamay bihi ficilka yaaulmukhaadabati haweenay lala hadla ya-deed naxwu taktubiina gabarh yahay adaa adaana u gargaara walaa yurfacu mana lagu godo xiina idin markay saddexdaasu la xidhiidhsadaan bidamati dama laguma godo ficilka hadday saddexda mid ka midu la xidhiidhsado dama ficilkaas laguma rafciyo maxaa lagu rafciyaa bal iskaba daaye yurfacu waxaa lagu rafcinaa bihubuuti nuun nuunta sugnaanshadeeda walalifu alifta aw ilwaawu wowda aw ilyaau yaduna faacil waa aliftu waa faacil waa faacil yaduna waa faacil waa aacil wasayaati waa imaan doonaa iidaaxu daalika arrinkaasna cadayntiisu waa soo socdaa waa noo soo socdaaho calaamadda afraad oo hubuutu nuunkaa halkaasu noogu imaana laakiin miaaladan xeebkooda waa lagaa rabaa wa qowlunaa qowlkeena aan nidhi walaa nuunu tawkiidin adkaynta nuunteedu waa inaysan la xidhiidhsan nuuntoo khafiifatun fudud aw haqiiratun culus nuunu tawkiid ama khafiifa ha noqoto ama haqiila ha noqoto waa inaysan ficilka la xariirsan marka dama lagu rafcina yukriju qowlkaas wuxuu bixinaa wa qowlunaa qowlkeennu yukriju wuxuu bixinaa alficl almudaaric ficilka mudaarica ficilka mudaaricahu meesha ka saara alladii ficilka itasalat bihi ay la xidhiirsatay ixda nunayn labada nuun midkood labadii nuun nuunu tawkiid khafiifa nuunu tawkiid faqiila labadaas nuun mid ka midu ficilkay la xiriirsato mabniyuu noqdaa dama laguma rafciyo naxwu qowlihi tacaala waa ilaahay qowlkiisoo kale layusjananna ay tidhi wallaahi waa la xidhaa oo la xidhaa oo la xidhaa xabsiyaa la dhigaa nabi yuusuf walayakuunan wuxuuna ka mid noqonayaa oo ka mid noqonaa mina saaqidiina kuwa ihaanaysan oo daliiliinta ay tidhi layusjananna fiiri waa ficil mudaaric oo muqayaw siiqa amase mabniyu lilmajhuuli naayun faacilu qaadana faacil qaadanma marka icraabtiisa fiirsahe layusjanabna allaamu waaqicatu fii jawaabi fii jawaabi qasamin muqadarin jawaabu qasam ayuu ku jira qasamkaasuna waa muqadaro meeshuu ku jiraoo layusjanana wallaahi wey ah, wallaahi layusjanana marka wallaahidaas xadfan jawaabkeedii way yuusjanana dhaahdo yuusjanana waa jawaab dhaar oo meesha ka xadfan aa laga jawaabay dhaartaas marka wallaahi waa wallaahi la yuusjanana marka laamta waxaan leenaha allaamu waaqicatun waxay dhacday fii jawaabi qasamin muqadarin dhaar oo meesha ku qadaran jawaabkeedii marka dhaartii maxay noqotay wallaahi jawaabkiina la yuusjanana waxaad kaloo dhigi kartaa allaamu muwadiatu lilqasam ah, iskaba soo gaabi allaamu muwadiatu waay usii waxay u gogoldhigaydaa lilqasami dhaartay u gogoldhigi ah, gogoshay u xaare waa u gogol xaar la yusjarina allaamu waaqicatun fii jawaabi qasamin muqadarin yusjarina ficlun mudaaric muqayaru siiqa dhe marka ah, ficlun mudaaric muqayaru siiqa mabniyu lilmajhuul waa isku mid muqayaru siiqa inaad tidhaahdo iyo inaad tiraa mabniyu lilmajhuul labadaas waa isku mid ah, labadaas waa isku mid inaad tiraa mabniyu lilmajhuul iyo inaad tiraa muqayaru siiqa waa isku mid waxaad tiraa yuusjanana ficilmudaaric muqayaru siiqa mabniyun cala alfatxi marba nuunu tawkiid hadday la xidhiidsato ficilka mudaaric ama nuuntaasu ha noqoto haqiila ama ha noqoto khafiifa waa isku mid fatxa lagu bineeyey ficil mudaaric oo nuun tawkiid la xidhiidsatay waa mabni mucrab maaha maxaa lagu bineeyaa fatx waxaa tidhahdaa marka yuskarna ficlu mudaaric muqayaru siiqa mabniin cala alfatxi khalaas laa maxal lahu min alexraab mabniin cala alfatxi laakiin dhamaystir mabniin cala alfatxi liitisaalihi binuuni tawkiidi اhaqiila ah, liitisaalihi la xidhiirsiga uu la xidhiirsaday daraaddeed waxaa weeyaan binuuni tawkiidi haqiila wanuunu tawkiidi mabniin cala alfatxi eh, laa maxal lahu min exraab wanuunu tawkiidi xarfun mabniyu cala alfatxi laa maxalala min acraab naacib faacilkia la iska rabaa wa naa'ibulfaacili aad leeda ficilkan faacil qaadama naa'ibu faacilu qaadana wa naa'ibulfaacili damiiru mustatiru jawaazan weligaa wujuba isku dhihi ficil siisa yaa lagu bilowda ficilkan sooma jeedi ah, jawaaz dhe wa naa'ibulfaacili damiiru mustatiru jawaazan taqdiiruhu huwa yacuudu calaa yuusuf yuusuf nabiyullaahi yuusuf u laabana ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقدر هو يعود على يوسف هل كاسو حالي وعلينا والجملة من الفعل والنائب الفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها جواب قسم ولا يكون أكو الواو حرف اللام واقعة في جواب قسم مقدر تقديره والله انت مصير لمد هي يكون yakuna ficlu mudaaric kan waxa weeyaan waa ficil mudaaric muqayaru siiqa maaha waa musami ficilka hadduu faacil qaadaan musama ledha haddii uu maayo faacil qaadana majhuula laydha ama muqayaru siiqa laydhaha kanu waa ficil caadi aho faacil qaadana marka waxaad tidhaahdaa allaamu allaamu waaqicatun fii jawaabi qasamin muqadarin taqdiiruhu wallah mabniyu cala alfatxi laa maxala min axram yakuunu ficlu mudaaric mabniyun cala alfatxi maxaa farxada loogu binaynaa mabniin cala alfatxaye liitisaalihi binuuni tawkiidi اlkhafiifa eh, binuuni awa nuuntu meeshama taalle hadde wadhe binuuni tawkiidi khafiifati munqalibati alifan ah, liajli اlwaqf nuun tawkiiddii khafiifadaa haddii lagu joogsado alifaa loo bedelaa lanasfa can ah, lanasfa can fiil ah, alifaa loo bedelaa marka lagu joogsado marka waqafka lagu joogsada wuxuu keenay in alif loo bedelo walaa yakuunan alifaa loo bedela marka waxaa tidhaahdaa liitisaalihi binuuni tawkiidi اlkhafiifati اlmunqalibati alifan liأjli اlwaqf wa nuunu tawkiidi alkhafiifa almunqalibati alifan liأjli اlwaqfi mabniyin calى sukuuni laa maxal lahu min alcraab waay haddee walaa yakuuna waa qaacidadeedii hayloobin kaana naaqisahay ka timi waxaad tidhaahdaa wa huwa mutasarifun min kaana naaqisati alatii tarfacu اlisma wa tansibu اlkhabara isimkeediyaa lagaa rabaa wasmu yakuunu walaa yakuuna soo maaha wasmu yakuunu damiiru mustatirun jawaasa sow ya uguma bilaan ficilkan iska fiiri wasmu yakuunu damiiru mustatirun jawaasan taqdiruhu huwa yacuudu calaa yuusuf waay waxaa kuu haray marka hadda waasina isimkiiye xa u haray kaana kabara u haray kabara u haray kabarkiyaana laka rabaa kabarkiyaana laka rabaa walaa yakuuna nuunta nuunta nuunu tawkiidkaana nuunu tawkiida meesha ku jirta sooma jeedid nuunta nuunu tawkiidka ah ayadu waa xaraf mamnuun cala sukun la maxalo min araab waaye waana sheegnay min asaaqiriina min xarfu jari mabniyun calى sukuuni wa xurika takhalusan min iltiqaa saakiniin wa kaanat اlxarakatu fatxatan liannahaa akhafu اxarakaat xarakaadkay u fududa liannahaa akhafu اlxarakaat aلsaaqiriina ismu majruuru bimin wacalaamatu jari wacalaamatu jarihi alyaa niyaabatan can اlkasra لأnnahu jamcu اlmudakri saalim macnaa fii xarfan an xaraka wa nuunu ciwadun can اtanwiini fi ismi اlmufradi saas uma exraabaan umalayna xulalku asagu ka soco intaas haddee kuma filna aawa qabarkii yakuun khabarana laka raba jaar majruurkiina ma anaan tacalujin ina qabarkii la baadi gooba aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainan kaainan aad leedahay kaainan aad leedahay jumlada walaa yakuuna waxaad leedahay waljumlatu min yakuunu wasmihaa wa khabarihaa laa maxala lah min alicraab liannaha macduufatun calaa jumlati jawaab اlqasr marka wax badan hadda qaacido inay ku taala rabaa oo aad tidhaahdo waxyaalahan ogahay waxaa ka mida jumladii jawaabulqasam noqotaa maxalka icraabkumale intaas hadda waa inaad ka fahamtaa qaacido waa inay kuu tahay jublo kasta oo jawaabulqasam noqotaa maxalka icraab kumaali jumlooyinku afariyo toban saad u wadda waxaa rabaa adoo afariyo tobankiiba hayeen adag laakiin tii ku soo martay inaysan kaa lumin alrabo ah, maxaa ka mida ah afariyo tobankaas jumladii jawaabulqasam noqota jumladaas maxaan ogaanay maxalka icraab kumale jumladii jawaabulqasam noqotaa maxalka icraab kumale waa qaacido inay ku taa lagaa raba waay waalficlu ficilka xiina idin xiina iditasalat bihi ixda nuunayn mar haddii labadii nuun mid ka midu la xidhiidsato ficilka mabniyon cala alfatxi fatxa lagu bineeyo ficilka marba haddii labadii nuun mid ka midu la xidhiidsato mabniyon cala alfatxi fatxa lagu bineeya wa qowlunaa qowlkeenna aan nidhi walaa nuunu niswatin wayna nuunu niswa la xidhiidhsan yukriju qowlkaas wuxuu bixina meesha ka saaraa alficla ficilka ficilka almudaarica mudaarica ah aladii ficilka itasalad bihi ay la xiriirsatay nunu is kaasaa baxayo kaas dama laguma rafciyo ah, wa qowlunaa hadalkayagii aan nidhi wadaa nuunu nis waynusa la xiriirsan yukhriju qowlkeennaas wuxuu bixinaa oo ka saara meesha alficla almudaarica ficilka mudaarica aladii ficilka itasalad bihi ay la xiriirsatay nuunu niswa wadaalika mihaalki naxwi qowlihi subxaanahu wa tacaala wlwaalidaatu hooyooyinkii wax dhaleen yurdicna awlaaddooda iyagaa nuujinayaan yurdicna ha nuujiyeen aa laga rabaa macnaha waa khabaaru bimacnaa dalab aa la yidhaahdaa laakiin baabkeed ma joogne baabka usuulfiqiga looga hadlaa iyo abwaab kale wlwaalidaatu hooyooyinkii wax dhaleen yurdicna ha nuujiyeen waxaa la yidhahdaa khabariyatu lafdan malabiyatu macnan aa la yidhaahdaa waa baab kale baab naxwo maahan waaya wlwaalidaatu waxaad tidhaha alwaawu bixasabi maa qablahaa alwaawu bixasabi maa qablaha iska dhig ilaa qur-aankii ka horreeyeyaa loo fiirahay qur-aanki ka horreeya loo fiirina marka waxaad tidhahda alwaawu bixasabi maa qablahaa alwaalidaatu waa jamcu saali oo mubtada noqday jamcu saali maxaan ku rafcaynaa damo alwaalidaatu mubtadau marfuucu bilibtida wa calaamatu rafcihi damatu daahiraة fi akhiri yurdicna yurdic ficlu mudaaric mabniyun calى sukuuni liitisaalihi binuuni niswa saasaan leena waa nuunu niswa haddee nuunu tawkiid maahana ogow nuunu niswo waayo maaha nuunu tawkiid marka maxaa leedahay labadooda furuuqa u dhaxayda furuuqa udhaxayda waa kala duwanhi nuunu tawkiid iyo nuunu niswa marka waxaad leedahay wa nuunu niswa damiirun muttasilun mabniyun cala alfatxi fii maxali rafci ah. wa nuunu niswa damiirun muttasilun mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin faacil waa faacilkii dhammaan ah, nuunu tawkiid waa maxay waa xaraf nuunu niswana nuunu niswada waa la fiiriyaa weligaa nuunu niswadu markuu ficilka la xiriirsado waa isim markuu ficilka la xiriiro asaanta u ka horaynin waa isim labadaas shardi hadduu isla helo nuunu niswa ficilu la xidhiiraa ta'na kama horeeyo khalaas waxaa leedahay waa isim laakiin nuunu tawkiid weligeed waa xaraf tan kaleetana nuunu niswa ficilka markay la xidhiirsato mudaarica maxaa lagu bineeyaa sukuun markay nuunu tawkiid la xahiirsateen a labadaasaad ku kala duwan nuunu tawkiid weligeed waa xaraf ficilka mudaarica markay la xahiirsataan maxaa lagu bineeyaa fatxo nuunu niswa markay ficilka la xahiirsato asiicanta u ka horreey waa isim ah. weliba mudaaric markay la xahiirsato wax kale maba aham markay ficilka mudaarica la xahiirsato waa isimba soo ma jeedin waa isim maxaana lagu bineeya ficilka la xahiirsato sukuun marka nuunu niswadana sidaas aad leeda waxay leedaha waa nuunu niswa damiirun muttasilun mabniyun cala alfatxi fii maxalli rafcin faacil aad leeda faacil markaasaa waxaa lagaa rabaa mubtadiya qabarkaa suga mubtadiya qabarkaa suga hadda qofkan isagu darsiga dhegaysay waxaa la rabaa sheekada inuu ka daayo ardadii dhegaysa leh ila ardadii say wax u dhegaysa hadaad u sheekay allahuma mustacaan waayo marka maxaa leedahay waljumlatu min alficli oo yurdic ah wاlfaacili oo nuunta ah fii maxali rafcin khabarulmubtadayn halkaas maxaan ogaanay qaacido kale jumladii kabar noqotaa oo kabar dhacdaa maxalka ixraabay ku leedahay waxay ka mid tahay jumlooyinka maxalka ixraabka ku leh jumladu marba hadday kabar noqoto maxaan ogaanay waxay ku tirsan tahay jumlooyinka maxalka ixraabka ku leh waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali raabidkana wraabidu baynahumaa faacilu yurdic waa faacilka waa nuunta nuuntaasaa raabid ah ayadaa isku xirayda ayadaa alwaalidaata u laabanayda walficlu ficilka xiina idin xiina iditasalat bihi nuunu niswa intaasaa meesha ka maqan intaasay bedel ka tahay waa tanwiintu walficlu ficilka xiinaidin xiina iditasalat bihi nuunu niswa marka ay nuunu niswa la xiriirsato mabniyun cala sukuuni sukuunaa lagu binayna sukuun aa lagu binayna wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed